bsmi اllahi الرحman الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam clى أشhraf اlanbiyaءi wاlmursaliin nabiyina muxamadi wclى alih wصaxbihi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii laba boqolkonton-iyo koobaad ee ka mida min صaxiixi muslim raximah اllahu tacaala kitaabu اlxaj baynu ku soo jiray baabu jawaazi qasli اlmuxrimi badanahu wara'sah wuxuu baab yahay qofka muxrimka xaj soo xidha ama cumro soo xidhay inay u bannaan tahay in gankiisa iyo jidhkiisa iyo madaxiisaba uu maydho oo uu dhaqo oysan dhib lahayn gacanta uu marmarinaya jidhkiisa hadday xaad iyo go'aan ama madaxiisa markuu dhaqahay ay go'aanna aan loo haysanin marka ay cafwi tahay hadduusan u qasdin taasaa macnaha laga fahmaya waxadaana abubakr bn abi shaybata wacamr annaaqid وزhayr bn xarbin وqtaybaة bnu saciidin qaaluu jamaacada waxay yidhaahdeen xadaثna sufyaan bnu cuyaynata can zayd bni aslam alcadawi mowlaahum xa وxadaثna qutaybaة bnu saciidin wahada xadiiثuhu lafdigan aan sheegi doona iyo waa xadiidkii lafdigii waxaa weeye qutayba bnu saciid can malik bni anas fima quri'a calayhi wixii lagu dul akhriya waa alqira'aةu cala الshaykh can zayd bni aslama marka sufyaan iyo malik ba kilaahuma yarwi can zayd bni aslama waana labadii imaame xadiidka xijaaz uu ku dul wareegayey can ibrahim ibni cabdlahi bni xunayn alhaashimi can abihi abi cabdlahi bni xunayn alhaashimi can cabdilahi bni cabaas radi allahu tacaala canhuma wlmiswar ibni makhramata annawfali isaguna waa saxaabi isree bani nawfal ah annahumaa labadaa saxaabi miswar iyo ibni cabaas ikhtalafaa waa iskhilaafeenoo waa ismaan dhaafeen fii mas'ala oo ah qofka muxrimka ah madaxiisa ma dhaqi karaa isagoo xaajiya ama muctamira bilabwaai meesha la yidhaahdo waa meel u dhaxaysa makiya madiina halkaa iyagoo maraya ayay isku maandhaafeen masaladan fiqiga ah faqaala cabdulahi bni cabaas wuxuu yidhi yaqsil lmuxrimu ra'sahu qofka muxrimkaa madaxiisa wuu maydhi karaa wuu dhaqi karaa timaba hadday doonaan ha go'eene wa qaala almiswar wuxuu yidhi laa yaqsil lmuxrimu ra'sah qofka muxrimkaa ma maydhi karo fa arsal ibnu cabaas haddaan ahay ninka cabdulaahi bni xunayn ah wuxuu yidhi ibn cabaas baa ii diray ilaa abi ayuub alansaariy ayuu ii diray radi allahu tacaala can asaluhu ay liasalu can dalika saan u weydiiyey arrinka asaga ah waxaad moodo marka ibnu cabaas inuu xog hayay ah in saxaabiga abu ayuuba uu masaladaasi xadiid gooniha nabiga ka maqlay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi wadaadkii ibnu xunayn ahaa fawajadtuhu aba ayuub baan helay yaqhtasilu waawa yastatiru isku qarinaya bitow marana isku asturay markuu maydhanayo ummadda kale isheedii iyoaan lagu arkayn iyo cawradiisu ku asturanhaya mara loo dalaalima masaal lagu hayo qarnaynku waxaa laga wadaa ceelka ceelka marka la dhiso ee la dhammaystiro iyo halkan tiir laga qotonshaa laba gantale ama shubbaa laga dhisaa haddii la helo marka iyada dhankana waa laga dhisaa labadaa tiir bir lagu gudbaa ama geed weyn lagu gudbaa geedkaa dhexe ee lagu gudbay labada tiir waxaa laga laalaadshaa xadhigga wadaantu ay ku dul wareegto ama baasha khafiyadda u taqaana ayaa halkaa laga suraa kadibna wadaanta lagu ridaa xadhiggeeda halkaasa laga wareejiya labada tiiree marka saa u qotoma ee geedka lagu gudbo ama birta lagu gudbo taasoo laga lalaadsho wadaanta xadhiggeeda ama khafiyadeedaiyo cajaladeeda ayaa qarnaynka laga wadaa marka ceelka agtiisii oo labada tiir ah yuusxaabay ku qabaysanayay marka marana waa lagu asturhayaayoo dadkaa lagaga xijiyo marka waxaa weeye saan loo arag cawradiisa fawajadtu yaqhtasilu bayna alqarnayni ay bayna alkhashabatayn wahuwa yastatiru bihawbin marana isku asturhayo dadka ishooda iskaga asturayay iyo in la arko qaala wuxuu idhi fasallamtu calayh waan salaamay assalaamu calaykum baana ku idhi faqaala wuxuu idhi abu ayuub man haada waa kuma ninkan isalaamaya faqultu ana arsalanii ilayka waxaa ii soo diray cabdulahi bni cabaasin as'aluka kayfa kaana rasuulu llahi yaqsidu ra'sahu wa muxrim cabdulahi bni cabaas baa ii kaasaa dirayo wuxuu ii soo diray inaan ku weydiiyey kayfa kaana rasuulullah sidee buu nabi maxamed ahaa yaqsilu kii u dhaqa ra'sahu madaxiisa wa muxrim isagoo muxrima ah. sideenaba mada maydhi jiray maxaa yeele hadda waxa uu ka wareegay marka qofka muxrimka ah maqabays madaxiisa ma dhaqi karaabaa iyo su-aashu ahayd hadda waxay isku bedeshay kayfiyadii qaabkee wuuba arka inuu qabaysanayo ibnu cabaasna waa soo diro inuu xog gooni ah u hayo saxaabiga abu ayuubu og yahay marka hadda kayfiya loo baahan yahay madaxdu waad maydhaysaa mabiyuun baa lagu dareerinoo lagu shubi mise gacmaha lagu xafuujintimaha iyo madaxu waa si fiican baa loo daliigi sida shirka loo daliigo haddaba marka su-aashu kaga jaba abu ayuub fawadaca abu ayuub abu ayuub baa wuxuu dhigay hoosu deji yadow gacantiisa buu saaray cala thawbi maradii lagu asturay maradii loo hayay ku asturahayeen addoommihiisa ama ahalkiisii ay ku asturayeen ayuu gacanta saaray faa'aahu markaasuu hoosu dhigay maradii xataa badaa lii ra'su ilaa madaxiisii ii muuqday maradiiba hoosu dhigay intuu gacanta ku qabtay ilaa aan qaarkiisii hore arkay oo madaxiisii iyo arkay uma qaala liinsaanin ninbu qofbu wuxuu ku yidhi ku shubahayay biyaha yasubu oo ugu shubahaya biyahu ku qabaysanayo usbub ku shub qof biyaha ugu shubshubahaya markuu qabaysanayey ayaa wuxuu yidhi biyaha madaxa igu shub fasaba calaa ra'sihi madaxuu ugu shubay uma xaraka ra'sahu madaxiisibuu dhaqdhaqaajiyey timihiisibuu gacanta mariye wey abu ayuub biyaday gacmihiisibuu ku dhaqdhaqaajiyey fa aqbala bihima labada gacmood dambe geeyey waadbara waana soo celiyey gacmihii buu xagga ka keenay oo aqbala la yidhaahdo adbarana inaad xagga ka xagga u celiso wey qoli waxay dha aqbaladu inaad agga timaa aad saad tidhaahdo marna saad soo tidhaahdo waa isku mid uun kitaabultahaar aynu ku soo marray yacnii sidii caadiga loo maydhan jiray ee gacmaha timaha loo dhexgelin jiray ee loo xafuujin jiray ayuu u xafuujiyey uma qaala wuxuu yidhi saxaabigii ra'aytuhu yafcalu sidaasaan arka nabiga u qabaysanaya isagoo muxrimoo xaj iyo cumro ku jira masaladii marka waa isku dhammaatay waxadaanaahu isxaaq bn ibrahim alxandali wacaliy bnu khashram almarwasi qaala ahbaranaa ciisa bnu yunis yacni ibn abi isxaaq asabiici xadaana bnu jurayj cabdilmalik ahbaranii zayd bnu aslam marka ibnu jurayj ba wax mutaabacaynaya labadii imaam iyaguna reer xijaas ahaayee ibnu cuyeyne iyo maalig ibnujuraj waa maki ibnu cuyaynna waa maki ama maali asag waa madani waa reer xijaas xadii ku dul wareegaya xadana ibnu jurayjin qaala ahbaranii zayd ibnu aslama bihada isnaad wa qaala wuxuu yidhi ibnu jurayj fii xadiii markuu tabinayey faamara abu ayub abu ayuub baa mariyey biyaday labadiisa gacmood buu mariyey oo waday xalaa ra'sii madaxiisii jamiican si wada jira madaxi oo dhan buu gacmaha mariyey labadii wada socda labada gacmood hal gacan ma ahayn labadiba ayuu madaxiisi saa u mariyey calaa jamiici ra'si madaxiisi idaylkiibuu mariyey gacmihoo wada socdoo idil oon hal gacan ahayn ayuu madaxoo dhammaystiran kori hoos buu u fa aqbala bihima ay bilyadayni wa adbara gadaalna waa u mariyey horena waa u soo marshay faqaala almiswar wuxuu ibni cabaas wuxuu ku yihi marka hawshii la keenay oo jawaabtii laga soo qaaday saxaabiga abu ayuub ahaa nabi maxamedna laga tabiyey hawsha ayadaa laa umaariika abadan weligayoo dambe kula murmi weligayoo dambe masale aad xog goonaa ka hayso kugu qabsan mahaya buuri xadiidka marka waxaa ku jira masaa'il dhowroo fiqi aad iyo aad u qiimo badan baa ku jira masalada koobaad waa taw u baabaystay nawowi uu u guntayo qofka muxrimkaee muctamirka ama xaajiga waxaa u bannaan inuu maydho oo madaxiisa uu dhaqo linadaafa iyo wali eh, welittabarudba u dhaqo amaa qofka muxrimkaa inuu janaabada waajibka ama qabayska waajibka asagu u qabaysan karo waa masalatu ijmac masalatu ijmaac wey taa wax laga hadlaya ma adoo muxrima ama xaaji hadii ah, haddii qabays waajiba lagugu yeesho ama haweenaydii dhiigu ka go'o waa um, junub iyo xaaido isdaahir yeelayaan waa waajib inay qabaystaan madaxaan la dhaqo ta laga hadlayo laysku hayo khilaaf ka jimid waxaa weeye qof muxrima ah, qabays aan ku waajibin ma qabaysan kara asagooy isagoo gacmihiisa madaxa marinaya taasaa muranku ka taagan yahay oy labada saxaabi isku maandhaafeen xadiidku marka taasuu asal u yahay nabiga isagoo muxrima ayuu qabaystay saana u qabaystay marka waxaa kaloo ku jira in khabarulwaaxid la aqbalo inay sharci tahay qofka muslimka ee lagu kalsoon yahay ee iqada ah, warkiisa in la cuskadoo la qabsado arrimaha diimeed iyo kuwa adduunyaba maxaa yeele saxaabi labada saxaabi waxay direen hal arday bay direen ardaygii jawaab keenay waa cuskadeenoo waa ku kala baxeen hal saxaabina waa warka waa ka soo guursheen marka qubuul khabr alwaaxid ayaa meesha ku jira cinda saxaaba murana maysan ka qabin waana masalatu ijmain bayna salafi saalix waxaa kaloo ku jira inay bannaan masailka ijtihaadiga culummadu inay isku maandhaafoon isku khilaafi karaan hadii mid walba uu dhan u xoog badto oo asagu malihiisa markuu diinta fiiriyo ay dhan la xoog badnaato miswar ibn mahrama nawfali masalada dhan baa la xoog badnaato la qumanayd ibnu cabaasna dhinac la qumanaa waa isku maandhaafeen waa murmeen haddii muran yimid oo laysmaandhaafayna marjiciyaa loo baahanya marjiciyadu waa alkitaabu wasunna idan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam maadaama kitaabkii sunnada kitaabka aan lagu haynin masaladan si khaas asagoo ka hadlay waxaa la yidhi bal nabiga aan ku kala baxno ibn cabaas wuxuu yidhi saxaaba joogta iga waaweyn xogna ka haysa masalada aan ku kala baxno naskii bay sheegeen waa lagu kala baxay waxaa kaloo ku jira in qiyaaska laga tagayo in qiyaaska laga tagayo liwujuudi nas nas haddii la helo inaan markaa qiyaas loo baahayn laga dhaqaaqayo in laga dhaqaaqayo qiyaasku wuxuu keenayay in madaxa aan la dhaqin maadaama haaliban tima la dhaqay uu xaggana la yidhi walaa taxliquu ru'uusakum timihii la gooyey ee dhacayna si dhiig laga rabo marka in laga fogo min baab sadi daraaci bay ahayd laakiin taas saan xaraj u imanin muslimiintana culays aan loo saarin nabiga hawshaas diiday wuxuuna jideeyey qofka muxrimka madaxiisa wuu maydhi karaa waajib iyo sunnaba iyo si mubaaxaba waxaa kaloo ku jira ruuxa weyse qaadanaya ama maydhanaya in la salaami karo adoo maydhanaya ama weyse qaadanaya ama qabaysanaya inaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ku odhan karo aduguna aad ii jawaabi karto masalada la diidan yahe laysku hayee muran ka taagan yahe waxaa weeye markaad ruuxu uu dana gudanaya xaajo saxariya kaade aad u fadhidoo kale markaas ambaa muran ka taagan yahay oo fuqadu isku maandhaafan wada ogtihi waxaa kaloo ku jira markaad weyse qaadan ama aad qabaysanoo janaaba ka qabaysan daharaad ku jirto in qof kale aad kaalmaysan karto ise dhib lahayn sida saxaabiga abu ayuuba cid baa ugu shubayso dad buu kaalmaysanayay alisticaanatu fi ahaarati walwuduuna shaaficida aad bay uga hadlaanoo waa isku dhibaan waad ogtihiin xadiikuna marka nas ku yahay nimana waa diidan yihiin masalada u dambaysay khilaafka badan ka jira waxaa weeye garannay qabiiska caadiga ahaa een madaxa aan e, gasaangas iyo xaraar iyo saabuun aan la maranayn qabayska xadiidku waa ku cadyahay laakiin saabuun iyo khatmi wax la yidhaahdo balka idinku ushnaanka u taqaano gasaangasta aad dhihi ama xaraarta lagu qabaystoo kale ma lagu dhaqi karaa madaxa jumhuur ahlicilm waxay qabaan ha waa tahay xadiidkan bayna u daliishadeen xadiidku marka waa waaqicatu cayn weeye ixtimaal baa ku jira in saxaabigu maalinkaas uu ku qabaystay waxaan biyo ka ahayn lama soo guurinin nebi maxamedna hadduu maydho madaxa dhaqay asagoo muxrima lama soo guurin waxaan ka ahayn qabays in marka qabaysku uu khatmi la socday ama geed kaloo laisku nadiifiyay oo la socday ama saabuunka la socotay lama soo guurin waa muxtamil ninkii raba marka inuu u banneeyo qofka muxrimka madaxiisa inuu shaambe iyo saabuun iyo howlo kale uu ku dhaqo si fiican uu u nadiifiyo wuxuu baahan yahay deliil kale inuu raadsda mooyeen halkan ayada ah nas kuma kama qaadan karo almhim shaaficiyadii xanaabile cidda ku raacay waxay leeyihiin ama saabun ha ku dhaqo ama khatmi ku dhaqo ama wax xaraar ku dhaqee haddaan markaa timo badan goyn timo aysan goyn waxba looma haysto maalikiye xanifani waxay leeyihiin marba waxaan biyo ah ka ahayn haddaad isticmaasho saana ay tin uu ku go'o waxaa lagaa rabaa fidya laga rabaa baa iyagu leeyihiin xadiidku marka macaanida badan ba ku jirta asal buna baabku u yahay waana xadiidka ugu saxiixsan ee baabka ku yimaada baabu maa yufcalu bilmuxrimi idaa maat wuxuu baab yahay qofka muxrimka hadduu geeriyoodo isaguna xajki ka xalaaloobinoo dhammaynin maxaa lagu samay waad xajiday waad cumraysatay adoo acmaasha dhexda kaga jira oon weli ka dhammaanin ayay tii alla kugu timid maxaa talaa maxaa lagugu samay qiyaas haddii la aado waxaa weeye in qofka dhintay iyo qofka nool ay kala duwan yihiin inay kala duwan yihiin qiyaasku waxaa weeye takliifki inuu meeshaa ku hadhahayo mar haddaad dhimato warkaadi waa go'ay daar kale axkaamteed baad u guuraysa axkaamulaakhira la yidhaahdo qiyaasku sidaa wey laakiin sunnadu maxay tidhi xadana abubakr bn abi shaybata qaala xadaana sufyaan bnu cuyaynata can camr bnu dinaar almaki abu muxamed can saciid bni jubayr alwaalib اlasadi can ibni cabaasin radi allahu tacaala canhuma can الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam khara rajulu nin baa ka hoobto ka dhacay min baciirihi neefkiisageelahbuu ka dhacay gaadiidkiisabuu ka dhacay baciirku hadda naaqa looga jeedaayo neef dhadig buu noqon doonaa khara rajulu nin baa ka hoobto ka faniinay min baciirihi gaadiidkiisii fawuqisa markaasaa la qoor jabiyey marka intaad dhacdo aad dhulka kugu horayso qoorta ay afweynta aad ka duusho oy nafta durba kaa dareertaa la yidhaahdaa fa uqisa la qoor famaata markiiba waa dhintay ninkii asagaa heesha ka faninay ee madax madax u dhacay qoortu jabtay fa subanu wuxuu yidhi ninkan asagaa dhaqa ile ruux dhintay waajibaadkiisa waxaa ka mida ah oo laysku leeyahay oo min furuud alkifaaya cala araajix maalikiya diidan waa sunnaba iskale maydhitaanka dhan ruuxa la maydhaa sunna taagan barhkoodna waxay soo guuriyeenba farducayn oo khilaaf bacdu ahli cilm iqsiluuhum maydha qofkan dhintay maydka bimaa'in biyo iyo wasidrin caleegub ku maydha alimaam shaafici wasidrin ku maydhada wuxuu ka qaatay macno daqiiqa oo min baab alishaara wuxuu yidhi halkaa waxaa ku jira geedka gobkee lagu abuuro ama ka baxa manka iyo xaramka ka baxa in la guri haddiiba la yidhi maydka ha lagu dhaqo he macnidu waa maxay waa soo guri karaa geedka isagii baa la soo goosan karaa waa macno daqiiqa ah, oo muhim jiddana wa kafinuuhu ku kafna fii awbihi labadii mare uu watayna ku kafna marada hoosuu ka qabay iyo kor ka qabay kuwa aan ku kafna kuwa cusub yaan loo raadin xagga maydhiga si loo maydho biyo iyo goob ha la daro walaa tuamiru rasa madiiisana ha daboolina maxaa qofka muxrimkaa ee ragga ah looma ogolo madaxa inuu daboolo waad ogtihiin soo maa dumarkaa loo ogol yahay dumarka iyagu way xijaabanayaan khimaarkooday qaadanayaan ayagu wejigan loo ogola inay daboolaan ragguna maxaan loo ogolayn madaxa ixraamu اlmarأati fii wajhiha waixraamu الrajuli fii ra'sihi waan kala duwannahay laa tantaqibu almara waidinku soo maray galaafisna ma gashan karaan dumarka xaj iyo cumro u socda ee soo xidhay wejigana ma qarin karaan hadday wax dilaalameeyaan ama inta madaxa wax ku xidhaan iska yarfogeeyaan marada u fooriyaan culays ma lah laakiin maro wejigooda taabanaysa inay wejiga ku xidhaan lama ogolo raggu laakiin iyagu wejiga way dabooli karaan laakiin maxayse dabooli karin madaxa walaa tukhamiruu ra'sa saxaabiga nabigu wuxuu ka soo qaaday ka xukmi alxaaji alxay xaaji nool yuu la xugum yahay asnaamadiisa lama karo sidaa laisku ogaanaan meyd haddii la xabaalayo la kafnahee minjiya madaxba waa la qarin jiray maxaa nabi allow u diiday faina allaha yabcaثuhu yowma alqiyaamati mulabiya ilaahay baa soo saaraya atacriibu bilfa baa la yidhaahdaa fain allaha yabcaثuhu ywma اlqiyaama allah soo bixinaya saxaabigan ywma alqiyaamati maalinka aakharo mulabiyan isagoo talbiyeysanaya labayk allahuma labayk isagoo ku haya ayaa aakhare la soo saari bimacnaa ixraamkiisii xajkiisii ma go'in aakharena waa lagu soo bixin waalcabdu yubcau calaa maa maata calayhi marka waba lagama bedeli karo xadana abu rabiic azahraaniyu qaala xadana xamaad ibn zayd can cami dinaar almaki waayuba bna abi tamimta sakhtiyaani can saciid ibni jubayr xamaad ibnu zaydin can ayuub xamaad waa min abat الnaasi fi ayuub riwaayada wuxuu u hormariyey muslimna waad arki doontaan can saciid bni jubayrin can bni cabaasin radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu uhi saxaabigaas baynamaa rajulun xilli uu nin waaqifun taagnaa nabiga la jirankiisa bicarafata meesha la yidhahdo cinda sakharaat carafoo dhan ma ahayne buurta marka loo dhowaado meeshuu nabigu taagnaa ee sakhraadka loohan jir meel u dhow ayuu saxaabigu taagnaa id waaca min raailati hashiisiibuu ka faniinay min raaxilati gaadiidkiisi ayuu saxaabigii ka dhacay qaala ayuub wuxuu yidhi fii riwaayato oo uusan ninka la yidhahda camru diinaar fa awqasatu markaasay qoor jebisay qoorta ayuu ka faniinay aw mase qaala wuxuu yidhi fa aqcasatu markaasay qoorgoysay wqaala camru wuxuu yidhi fawaqasathu alfaadi camr bnu dinaar can saciid bni jubayr iyo lafdigii midhihii cafan ayuub can saciid bni jubayr buu kala saaraya waqasathu buu camr bnu dinaar ku wariyey can saciid meesha ayuub uu ku shikiyey laba lafdi oo faawqasathu ama faaqcasathu faukira dalika linabi nabigaa loo sheegay waxaa nabi maxamedow nin muxrim oo carafa kula taagnaa ayaa maanta geeriyooday oo hawshaas hadda ku dhacday faqaala nabiy iqsiluu bimaain wasidr ku maydha biyo iyo caleen gog oo ruuxa aad u nadiifisa wakafinuuhu ku kafna fii awbayni laba marood ku kafna fii awbayhi baan hadda soo maraynay labadan baa loo jeedaa labadii go u watay waxba laga bedeli maayo maro saddexaad iyo dhud saddexaadna lagu dari maayo sida qofka muxrimka ah ee qofka shahiidka ahba marihiisunbaa lagu xabaalaa ashahiid dharkiisa unbaa lagu xabaalhayaa haddii dharkaa lagu darana dharkiisii ku shahiiday dhiiggiisu ku yaallayba hoos la marin kafan kalena korkaa lagaga duuba haddii loo baahdo walaa tuxanituuhu ha udginina waa shay cadar laysku dardaro oo tufaa ah oo dadka marka qofka muslimkaa ah, meydka marka la dhaqo korka laga mariyo oo udgiyo carfiya dildilaac iyo dibaradana ka ilaaliya walaa tuxanituu udgunina odayg iyo wax cadar iyo wax udgoon midna ha marinina walaa tukhamiruu ra'sa madaxiisana yaan la daboolin qaala ayuub wuxuu yidhi faina allaha yabcaثu ywma اlqiyaamati mulabiya waqaala camru wuxuu yidhi faina allaha yabcaثu ywma اlqiyaamati yulabi nina ficil buu ka cabiray nina ismacil buu ka dhigay asagoo talbiyeysanaya alla soo saaraya halka marka waxaa ku jiro laga qa xadiidka naskay ku cad mooye biyo iyo saabuun iyo wixii marka qof muslimo la maydhaya anfici aan lagu maydhi karo waxaa kaloo ku jira in kafanka waxba aan laga bedelaynin madaxiisa la daboolaynin waxaa kaloo ku jira inaan loo xidhi karin qamiis iyo sarwaal iyo wax noocaas dharkii makhiidka ayo tollaa ee lagu sargooyey ama lagu jaangooyey xubnaha ruuxa biniaadamka inaan loo xidhi karin waa muxrim buu ka dhigan yahay xajkiisina weli waa wataa ixraamkiina kama bixin ra'yigaas marka shaaficiya axmed buu taageerayaa shaaficiya axmed yuu taageerayaa iyo isxaaq iyo jumhuur ahlicilm ama maalig iyo abu xaniifiya awsaaci aya waxay leeyihiin xajki waa dhammaaday xajki waa dhammaaday idaa maata bnu aadam inqaaca camalila min alaa bay leein waa ninka warkiisa waa xidhmay halka mar hadduu ku xidhmay qofkan hadda dhintay xaajiga wuxuu la mid yahay qof nool ama meyd caadi oo meel kale ku dhintoon aan aan muxrim ahayn wax walba oo qofka ku dhintay nairobi lagu samayn lahaa ayaa lagu samaynaya qofka xajka ku dhintay ayagu taagan yihiin waana ra'yi daciif oo khilaafsan yihiin xadaanii camr annaaqid xadaana ismaiil bn ibrahim bn culiy can ayuub qaala wuxuu yihi ayuub nubi'tu can saciid bni jubayr soo ma aragtid ibrahim ismacil bn ibrahim bni culaya ayaa wuxuu khilaafay xamaad ibnu zayd can ayuub oo asagu jasmiyey can saciid bni jubayrin can ibni cabbaasa yidhi ayb oo ayuub inuu saciid si toos oga qaatay ayuu sheegay ninka la yidhi xamaad ibnu zayd waida ikhtalafa asxaabu ayuubna cafwan falqowlu qowlu xamaad sida cinda ahli اlcilm asxaabu ayuub hadday ismaan dhaafaan xamaad bnu zayd baa aqwa waabatu min ismaaciil bn ibraahim muqsam adabi ibn culay loo yaqaan saa muslim riwaayadan gadaal buu geeyey lanna agtiisa waa riwaaya marjuuxa riwaaya laga badan yahay wey mar haddii laga xoog badan yahay baabulmutaabacaat buu ku keenay gadaal buu wuxuu ku bilaabay riwaayatu sufyaan bnu cuyaynata can camr bnu dinaar can saciid jubayr oon khitaaf ku jirin layskuma maandhaafin camru diinaar asagu riwaayada kale ku xijiyo riwaayatu xamaad bnu zayd can shaykhayhi camru diinaar iyo ayuub asaguna aan wax shiki a gelinin haddaba saddexaad waxaa weeye waa riwaayat bnu culaya can ayuuba can qaala nubitu can saciid bni jubayr marka riwaayadu sidaas waa ah, daciifo weeye marka saasuu gadaal u geeyey sidaa darteed bay bukhaari iyo cafwan sunanka iyo nasaa-i iyo abu daawud iyo hayrkoodba kulluhum can ayuub turuq badan baa can ayuub ah can saciid ibni jubayr can bni cabaas fatabayana itisaaluhu riwaayadan marka lagu cilayn mahayo buu bukhaari ku soo saaray xadiidka asagoo min ariiqi sulaymni xarb buu ka soo saaray can xamaad ibnu zayd can ayuub ama abu daawud asagu wuxuu ka soo saaray min ariiqi musadad can xamaad ibnu zayd نسائنا عن قتيبة عن حماد بن كلهم عن حماad بن زaيد عن أyuب عن سعيد بن عن عabاس بدuن نبt iyo انقطاع midna usan ku jirin riwaayada markay انقطاaca tilmaantay waa marjuuxa can بن cabaasi رضي الله تaعالى عنهma أنa رaجuلا ba kاna واaقفا mع النبي nin baa nabiga la taagnaa وهuوa mحrima isagoo mحrima xaj soo xarmaday فذakra wuxuu sheegay إسmاعيل بن إبراهيم بن culya can أyuب ka tabiyey نaxو ma ذakra حmاad xamaad can ayuuba riwaayada horeed aad soo maraysay waxadaana cali bnu khashram almarwasi ahbarana ciisa ibna yunusa can ibnu jurayj cabdilmalik ahbarana can bnu dinaar can saciid ibni jubayrin can ibni cabaas radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu ihi saxaabiga aqbala rajulu ninbaa soo qaabilay xaraaman xaala kowni muxriman asagoo muxrima xaj soo xidhay buu soo qaabilay oo soo aaday maka carafa soo aaday maca nabiy nabiga la jirankiisa fakhara min baciirihi neefkiisiibuu ka dhacay iyo gaadiidkiisibuu ka faniinay fa uqisa waa la qoor jabiye waqsan qoorgoyn waa qoorta dhulka u horaysayo famaata waa geeriyooday faqada rasul sal sl nabig wuxuu yidhi iqsuluuhu bimaa'in wa sidrin ku maydha biyo iyo caleen gob ku maydha hasiil bay hadda soomalidu iska yidhahdaano badadiis gobka caleentiisoo la shiiday yaa meydka lagu dhaqaa wuu jirku jilciyaa wasaqdiiy uskagana waa ka dhammeeya waalbisuuhu awbayhi labadiisi maroodna u xidha labadiisi marooddhudoodu watayna ku kafna wax kale ayaan lagu darin walaa tukhamiruu ra'sa madaxiisana ha wuxuu imanaya maalinka aakharo asagoo talbiyaysanaya labayk allahuma labayka ku haya waxadaanaahu cabd bnu xumayd alxaafid alkasi saaxib الtafsir wاlmusnad ahbarana moxamed bakr albursani اlasdi ahbarana ibnu jurayj cabdilmalik ahbarana camr dinaar ana saciid bna jubayrin ahbarah can ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma qaal aqbala rajulu xaraamun waxaa soo qaabilo soo dhaqa xagga xarafa soo aaday nin muxrim ah xaraamun ay muxrimun yuqaalu rajulun xaraamun wa qowmun xurum waa inagii soo maray maca rasuuli sal slam fadakara ibnu jurayj wuxuu sheegay bimilihi xadiidka hadda aynu maraynay ama daakirku wuxuu noqonayaa ila riwaayada hore ibnu jurayj bay ahayde ninkan hadda mutaabaceeyey ciisa bna yuunus oo kuma ah maxamed bakar albursaani fadakara wuxuu sheegay eh, cafan bimilihi buu sheegay hayr hase yeeshe anahu qaala wuxuu ihi bursaani markuu xadiidka warinayay fainahu yubcau yowma alqiyaamati mulabiya meesha uu ninka hore yidhi fainahu yati yowma alqiyaamati yulabi uu yidhi wazaada albursaani baayaa kuu qadaran wuxuu ku daray xadiidka walam yusami saciid bnu jubayrin xayu khara saciid bnu jubeyr muusan sheegin meesha saxaabigu uu ku qoorjabay u ku fanin hasha uu oga dhacay ma carafa mise waa xaramka kaleu ahaa iyo muusan sheegin bu riwaayadan dambe laakiin horaan baynu soo marnay xadana abu bakr bn abu kuray mxamed cala alhamdani qaala xadana wakiic ibnu jarax can sufyaan ibnu saciid athawri can camr bn dinaar can saciid bni jubayrin can bn cabaasin radi allahu tacala canhuma ana rajulan ninbaa awqasatu raaxilatahu hashiisiibaa qoorjebisoo uu ka faniinay wa huwa muxrimun asagoo xaj ku jira famaata faqaala rasuululah iqsiluuh bimaa'in wa sidrin wa kafinuuhum fii thawbayhi labadiisa maroodna ku dhaqa walaa tukhamiruu ra'sah madaxiisa ha daboolina walaa wajhu wejigiisana yaan la daboolin fainahu yubcau yowma alqiyaamati mulabbiya waxaa la soo saaray maalinka qiyaamo isagoo talbiyaysanaya xadiidku fiqigiisa waxaa lasku aada iskugu mandhaafay masalada ku saabsan ee uu ku cadyahay qofkan inuu muxrim weli yahay oon axkaamtiisii waxba iska bedelaynin xanafiyada iyo maalikiyada aad bay iskugu dhibaan xadiidkanna waxay yidhaahdeen waa qadiyatu cayn waana masale khaas ku ah saxaabigan saxaabigan ay khaas ku tahay oo nabigu halka wuxuu inoo tilmaamayaa in saxaabigana xajkiisii la aqbalay maalinka qiyaamana asagoo talbiisan uu soo baxahayo waa xukm asagoo ku gooni ah amaa ummadda inteeda kale ninka asagoo xaaje ah nafbaxa sida muslimiinta aan xujaajta in loo dhaqo unbaa loo maydhi cadarkii baa furan qamiis baa loo gelin wixii loo gelin karaa loo gelin madaxiisaa la dabooli wax walbaa lagu samayn sida meydka caadiga loo kafno umbaa loo kafno loo asturi wax iska bedelaya ma jiro alkaasay iyagu mareen xadiidkana waxay dhahen waa khaas wuxuu khaas ku yahay saxaabigan shaaficiyada iyo xanaabilada iyo culummada badankood ahluxadiid waxay leeyihiin iyo fuqahaulxadiid waxay leeyihiin xukumku waa caam nabigu cilli ku cileeyey waa maxay oo uu yidhi ninkan waxba ha ka badina waxaa la soo yubcau yowma alqiyaamati mulabiyan cibaadadii uu bilaabay isagoon dhammaynna uu ku dhintay sideedii baa loogu soo saari waxba laga bedeli maayo adoonkuna wuxuu ku dhintay baa lagu soo saaraya waa xadika abi saciid alkhudri faina alcabda yubcau calaa maa maata caleh waad garanaysaan shahiidkii buu la mid yaha nabigu uu yidhi dhar dhiiggoodii iyo ku duuduuba saa ku xabaala aakhare waxaa la soo saarahayaa e ayagoo dhiiggu uu yahay allownu lownu dami wariixu riixu lmiski iyagoo dhiigudu butaacahayo oo meeshii xabadu kaga dhacday ama seefta laga marshay ama waranka lagaga tumaatiyey uu dhiigu ka burqanhayo ayaa aakhare la keenaya makhraati u noqon dhiiggooduna aad buu carfayaa midab ahaanna zacfaraan buu iska yahay xaajiga iyo ninka eh, mujaahidka ina shahiidkana waxaa ka dhaxeeya kilaahumaa fii sabiil اllah mujaahidku waa fii sabiil اllah xaajiguna waa fii sabiil اllah saa darteed yaa wa fii sabiil illaahi ay wadaadaha qaarkood geliyaan ooy cumuumka soo geliyaan ninkii muslim ah ee wuxuu ku xajiyo waayey xaggana xaj u baahan sahmiga zakada waxbaa laga siin karaa niman baa soo geliyey nimanna waxay yidhahdeen haddii ruux u yidha waxaan u dardarmo hantidan in fii sabiililahi lagu bixiyo waxaa loola jeedaa jihaad iyo xaj iyo cumro wa kii ku waqfa ritigiisii ee yidhi waa waqaf fii sabiili illaah islaantiisu jiro ritigaan gaadisada isii wuxuu ritigan waa waqaf waxaan loogu talagalay fii sabiili oo waxay tihi amaa calimta ana alxaja min sabiili illaah mayuu nabiga isula tageen wuxuu yidhi gabadhaa kaa fiqi ritiga idan halkaas idan xaj iyo jihaad waa isku baab ninkii ku dhinta isagoo ku dhex jira waxba laga bedeli mahayo weli ninkaa waa mujaahid iyo shahiid aakharana markhaatigaasu la soo istaagi xaajuguna sidoo kale weeye fuqaada shaaficiyada ku gar leh maxaa yeelay lianna alasla waa maxay hmm. lianna alasla waxaa weeye wixii qof muslima loo xukumo muslimiintu waa la wadaagaan ilaa la helo daliil odhanaya hebel buu goono ku yahay lamana hayo alaslu waa maxay qaacidadu waa istiwaau lmukalafiina fii jamiic alaxkaam ila bidaliil riwaayada nasaa-i baa ka ficinaydo fainahu yubcau yowma alqiyaamati muxrima nag kusoo marna muxrima ixraamkiisi ma gu-in weeye waa la aqbalay maa wax laga hadlaayo aqbalka allay u taallaa qofkii dagaal lagu duulo gaaliya muslimiin u dhexeeya waxaan ka suuqay inuu shahiid yahay oo shaaisi la aqbalay saan baan oola la kala qaadi maayo ma buu ahaa ma buu ahaa ma dana watay ma biil buu meesha ka raadsanhayey ma reebel buu ku xumaynayey baddaa la geli maayo nabigu ma kala qaadin isagoo yidhi wallaahu yaclamu man yuklamu fii sabiilih man yulamu ilaahay baa u ogaal badan axadka jidka ilahay lagu dhaawica ama lagu dili laakiin aahirka anaga inoo yaal xaggee ku dhintay jihaad fii sabiil lah asna waa mujaahid fii sabiillah waa shahiid baan leenahay xukmu shahiid baan siinaynaa xagga axkaamta duugitaanka wax walbaba iyo salaaddii wax walbaba howlaha rabbi uu ogyahay haybka annaga nooma yaallo maxaa noo yaalla daahirkaasaa inoo yaalla warbadnida looma baahna maalikiya xanafi marka warbadni bay la aan loo baahnayn meesha marka la marayo saxaabigan nabigu wuxuu ihi fainahu yubcau muxriman saxaabadii kale ee muslim kale asna yubcau muxriman baan leenahay waalcabdu yubcau calaa maa maata calayh khaatimo wanaagsan wey macnahaas marka waa cad yahay tacliilka marka maalikiyada iyo xanafiyadu ay mareen waa un raddi lilxadiis ay marka tawiishadeen lagana yeeli maayo xanaabila iyo shaaficiyada iyo asxaab alxadiis baana ku garla masalada waxaa ii soo hadhay masalada wejiga riwaayadka badankood weji ma sheegin madaxun baa laisu diiday qofka muxrimka xaajiga nool ah wejiga wuu qarsan karay maxaa soo kordhay oo kii dhintay isagoo xaajia ah loo yidhi wejigiisa yuusan daboolin jamaaca min ahli xadii waxay leeyihiin riwaayaadka sheegaya wejiga waa dacfibaa ku jira riwaayaadka wejiga sheegaya dacfibaa ku jira waxaa saxan keliya walaa tukhamiruu ra'sah walaa tuamiru rasa saa darteed riwaayadka damben gaari doona ay ku caddaan doontaa laakiin intaana ka tegin wejigu saddex madhab baa ku jira qolyadii waa bannaan yahay hee in la daboolo oo waa asalkii in la daboolo way bannaantahay wejigu horaanba waa loo uu daboolan kara ruqa qofka muxrimkee nool ayib iyo qolyadii maya lama dabooli karo bina'an calaa sixati haadihi riwaayaat iyo qolyo kala qaaday meydka iyo ka nool oo yidhi qofka muxrimkee noolna wejiga wuuqarsan karaa wuu daboolan karaa laakiin ka dhintay ma dabooli karo ixtijaajan bihada alxadiid oo alfarqu bayna alxayi wاlmayit اlmuxrim waxaa qaba daahiriyada ku tagay labada madab horena jumhuurta isku khilaafsan waad arkaysaa waxadaana maxamed bn sabaax adduulaabi xadaana hushaym bashiir asulami ahbarana abu bishr ibn abi waxshiya weye jacfar ibnu iyaas ibn abi waxshiya alwaasiti inkastoo uu basriyu asli yahay saasaa sax ah hoosta wuxuu ku qabtay alimaamu nawowi abu bishrina inuu yahay hada huwa alcambariyu wasmuhu lwaliyd ibnu muslim ibnu shaab albasri wahuwa taabiciyu rawaa can jundub bn cabdilaahi الصaxaabi waاnfarada muslim biriwaayati can abi bishrin hada waاtafaquu cala tawhiiqi sidaas hoosta ku leeyahay mana helin sidaa uu sheegay wax sheegay weli ma arag ninkan uu sheegay waliid muslim shaab albasri waa taabici weeye muslim iyo abu daawud الnasaai baana wax ka wariya waa nin iqa sax weeye laakiin ninkan meesha lagu sheegay ma aha asaga waa ardaygiisii waa ardaygiisii nin abu bishir la yidhaahdo oo jacfar ibnu iyaas ibn abi waxshiya albasri oo ninkan taabiciga ardaygiisa ah oo caan ku ah oo bish haddii la dabaqadan asaga weeye maxaa ninka abubishri ah yarwi can saciid ibni jubayrin caan buu yahay waa sheekhiisii husham ibn asagu wax ka wariya marka siduu nawowi sheegay inay waham tahay oo saxnayn baa ii muuqata waxaana sidaa ku raacay nawowi wadaadkii iskale alkowkab wahaaj alharri asna waa ku raacay waa khaa sida muuqanaysa wadaadkan waa abubishr jacfar ibnu iyaas ibn abi waxshiya hushaym ibn bashiir laa yarwi can اlwaliid ibn muslim alcambari abubishriga albasri oo taabiciga waxba kama wariyo ardayna ooma aha ninkan abubishrinana waa min abat الnaasi fi saciid ibni jubayr saasuu u muslim u wata ama ninka kale ee taabiciga ah muslim hal riwaayas aad buu u yareeya ama abu bishr jacfar ibn abi waxshiya ibn iyaas loo yaqaano waa kaiiru الriwaayati wاlxadiiثi fi صaxiixi muslim wغayrihi tambiihaas marka inaanu baraarujiyan raba aan iskaga tagno xadaثna سacيid بن jubayr بn cabaas radي الlah tacalى canهuma qaal xadana yaxya bnu yaxya wاllafظ lahu أhbarna hushaym bn bashiir الsulmi can abi bishr jacfar bn abi waxshiya albasri kilaahuma waa basriya fi اlasl mid walbana waxaa la yidhahdaa abu bishir waa ardaygii sheekhiisii waa lagu hamiyi karaa laakiin nabigu waxaa ku filay dabaqada inuu fiiriyo iyo ardayga wax ka qaadanaya waxaase dee qariibsaday inuu wadaadkii dambe muxaqiq ahaaye mucaasirka uu ku raaco kutubu taraajum markaad fiiriso iyo sunanka iyo saxiixaynka markaad fiirisana ninkan inuu yahay ibn abi waxshiya caddaanaysa can bni cabaasin radi allahu tacala canhuma waxadaana yaxya bnu yaxya walafdu lahu ahbarna hushayn bashiir can abi bishrin can saciid bn jubay can ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma ana rajulan kana maca rasuuli illah nin baa nabiga la socday muxriman asagoo xaj soo xidhay fawaqasatu naaqatuhu naaqatu baciiruhu raaxilatu baa horaan soo maray hadda inay neef dhadig ahaa neefka geela ah ayaa kuu caddaatay famaata hashiisiibaa qoortiisu way tuurta faqaala rasul sal slam wuxuu hi iqsiluuhu ku maydha bimaa'in biyo wa sidrin caleengoob ku maydha wa kafinuuhu ku kafna fii awbihi labadii marooda uu watay kusoo xarmaday ku kafna walaa tamasuuhu biiibin wax udgoonna ha marinina walaa tuxaniuuhu baan horaan soo maray xanuudkii waxaa loo jeeday watay uduga wataa laga hadlaayay walaa tukhamiruu ra'sa madaxiisana ha daboolina fainahu yubcau ywma alqiyaamati mulabidan waxaa la soo saarayaa maalinka qiyaamo asagoo madaxiisu u xoogaysan yahay ama u xaraarsan yahay inagiisoo talbiidku waa muxrimka timaha badan leh markuu ka boqo timihiisu intuu xajka ku jira inay kala yaacaan ama isku hagaagi waayaan ayuu xuuki iyo xanjo iyo xabag iyo waxbaa la mariyaa timaha adkeeya oo markaa qashinna uusan kaa gelin xagganna basaas aysan kaa muuqanin mulabida qoran talbiidka marka xoogow ishkaal baa ku jira wuxuu kaga agga macnahaan buu kaga jiraa riwaayan waa la wariyey wuxuu kaga jiraa qofkii muxramka waa la maydhay waa la dhaqay mar haddii la dhaqay xuki iyo way tegaysaa iyo xabad madaxa ku taalay marka talbiid ma jiraayo tima kuu daban ama kuu xukaysanoo kuu xaraaraysanoo kuu xabagaysanoo saa u taagan oo yoofa jiri maayaa timihii marka la maydho way dhacayaan biyihii baa baabi'inaya marka fainahu yubcad mulabiyan yulabi muxriman baa sax ah ama mulabidan min xayu اlmacnaa ishkaal baa ku jira miyaad fahanteen mayna soo marin waxaan soo marray ka muuqday tusadaa ama taqdiim iyo taakhiir baa ku jiraan haddama xusuusta lakin waxaan u malaynayaa inaan mar haddii tima hadii la dhaqo oo si fiican loo maydo aan timuu sii taagna allahuma haddee in xabag adag ay tahayba mooyeen xaraartu iyadu way tegaysaa xaraartu way tegaysaa iyadu subaguna uu tegayaa laakiin markay xabag tahay waa dhici kartaa inay timuhu taagnaadaan ishkaalkaa waa la sheegay ishkaalka inaad iska ogaataana maan rabaa mida kale sida qofka dhintay loo maydhayo iyo biyo adugu aad ku qaboojinayso way kala duwan yihiin markaadhaddaad qabayska caadiga ah biyo aad ku qaboojinayso ood weliba iska ilaalina tima inay go'aanna iyo qof dhintay qaabka loo shoorbixina loo maydhay way kala duwan yihiin biyo badan buu qofka u baahan yahay iyo maydhitaan xoog badan dhib ma laha ishkaalkaas qaadi ciyaad baa tilmaamay nawwina asna wuu ku raacay xaafidku xataa abu amil u bn usein ajadri qaal xadana abu cawaanata wadax ibn cabdlahi lashkuri can abi bishrin waatay iisii oojinaysa abu bishrin inuu yahay jacfar ibn abi waxshiy lann abu cawaana waa arday khaas u ah ibn abi waxshiya lam yudrik taabiciga muusan soogaxa kama wariyo hushaymna sidoo kale can abi bishrin can saciid bni jubayrin can cabs radi allahu tacaala canhum ana rajulan baa waqasahu waxaa qoorjabiyo fani tuuray baciiru ritigiisii yani neefkii geelaha raaxiladii baa loo jeeda wahuwa muxrimun maca rasuulilah isagoo xaj soo xidhay nabigana la jira faamara bihi rasuullah rasulka wuxuu amray an yuqsala in lagu maydho bimaa'in biyo iyo wasidrin caleengubo si fiican loo showrbixiyo walaa yumasa iiban wax udgoonna aan la marinin walaa yuhamara rasu madaxiisana aan la daboolin fainahu maxaa yeel intaa loo diiday waa axkaam mucalala yubcau ywma alqiyaamati mulabidan isagoo madaxiisu u xukaysan yahay ama u xabaysan lasoo saarahayaay qolyaha marka ugu hor waxay dhe waa kinaaya can ilixraam fainahu yubcau mulabidan waxa laga wada fainahu yubcau muxriman biqadinada timihiisi madaxiisu siduu yahay macnaha marka ma xumo وxadثna mxamed bشhاr bundar وabubakr ibn naafic wasmhu mxamed ibn axmed ibn naafic qaal ibn naafic wuxuu yidhi أhbarna gundar mxamed bn jacfar gundar alhudli xadaثna shucb bn xajaaj qaala samictu aba bishrin tanna way sii xoojinaysaa لأnna shucba waa min akhas الnaasi asaguna fi riwaayaةi can abi bishri jacfar ibn abi waxshiid ibn iyaas alwasiطi albasriyi اlأصli markay laba sheekh isku gadmadaan maxaa lagu kala saaraa ardadooda waxaa la fiiriyaa iyo shuyuukhdooda halkaasaa la fiiriya marka u horaysa kadibna waxaad u noqonay wadaadkan kitaabka iska leh wax ma ka wariyaa waxaa kuu soo bixi iyagoo isku arda noqday oo isku shuyuukh noqday inuusan maalan bukhaari ama muslim ninkan riwaayaba ku lahayn xadii haddaba waxaa weeye wadaadka kala wey ayb samictu waxaan maqlay abaa bishrin yuxadiثu can saciid bni jubayr annahu samica ibna cabaas yuxadiثu ana rajula ata الnabiy nin baa nabiga u yimid wahuwa muxrima isagoo xarmaday oo xaj soo xarmaday fawaqaca min naaqatihi hashiisii buu ka dhaco ka faniinay faaqacsatu markaasi qoor jebisayo waa afgoyntuu ka duulay faamara الnabi sal slam an yuqsala bimaa'in wasidrin biyo iyo caleenkoob in lagu maydho sida meydkaba loo maydho wa an yukafana fii awbayni laba maroodna in lagu kafno walaa yumasa iiban wax udgoonna aan la marinin khaarijun rasuhu asagoo madaxiisu soo baxsan yahay la maydho khaarijun rasuhu madaxiisu asagoo soo baxsan yahayna la maydho ama la xabaaloo la duogo oo madaxiisa aan la daboolin khaarijun rasuhu ayb qaala shucba wuxuu yidhi uma xadaanii bihi bacda dalik shucba dhaqan buu u lahaa xadiia dukaa wariyeysaa buu kugu soo noqon shan sano kadib buu kugu soo noqon toban sano kadib buu kugu soo noqon haddaad saddexdaa jeer isku si xadiid kuu sheegto wuu werinu kaasii qaadi haddii laakiin wax ka baddasho uu kaa tegi maca salaama waxaadan hubin baad horaan ii sheegtay buu ku idinkuna shalay warkaad sheegteen berri haddii lidin weydiiyo bal iikaadi een een baad bilaabaysaa qaala wuxuu uhi uma xadaanii abu bishir baa ii tabiyey bihi xadiidkii bacda dalia bacda cashri siniin baa ku fi sunan wasaxaax toban sano kadib ayaan weydiiyey buui toban kadib wuxuu iigu daray buui khaarijun ra'suhu wajhuhu marka hore weji ima khaarijun rasu baan iigu sheegay madaxiisu la banneeyo ama soo baxsan yahay kadibna khaarijun ra'suhu wajhu fainahu yubcau yowma alqiyaamati mulabida inta kale waa iskaga mid laakiin wuxuu ku daray bul wejhu buu ku daray waxay wejiga waxaa loo sheegay lilixtiyaad baa loo sheegay qofka muxrimka haddii madaxiisa lama dabooli kara la yidhi ee meydka ah meydna kafan weyn lagu duduubahayo madaxa waxaa la yska ilaalin karaa hee madaxa inaan la daboolin waxaa layska ilaalin karaa marka wejiga aan la daboolin haddii laakiin wejiga la daboolo madax layskama ilaalin karo ruuxuna ruux meydoo la xabaalayo uu yahay oo la kafnaayo marka wejigu waa baab alixtiyaad ee maqsuud ma ahay dheheen waa war fiican warka asaga ah wejigu marka hadduu madaxa ka noqdana dhagihii baa soo gelaya dhaguhu ma wejigay ka mid yihiin madaxay ka tirsan yihiin kitaabu ahaara kudubaynu ku soo maray xadaana haaruun alimaam axmed bn xambal wuxuu odhan jiray xadiidkan han sunnaa ku jirta xadiidkan isagaa ah shan sunno yuu nabiga ku sheegay sunnada koobaad alkafnu fii hawbayn in qofka xaajiga ah iyo qofka dhintay lagu gaabsan karo laba marood oo saddexdu ay waajibahayn nabiga shan dhudood baa lagu kafnay hebel saddex baa lagu kafnay howlaha waa iska sunno laakiin laba in gaabsan karo ayaa xadiidka ku jirta wakafinuuhu fii awbayhi niman kale shantu iyo saddexdu waa waajib waxay leeyihiin meesha hawshan hawl khaasa weeye waa sidii shahiidka oo kale xaajigu marakaa loogu dari maayo maxaa labadan marood ee ku soo xarmaday waxay la mid yihiin dharkii uu mujaahidku ku shiidoo kale waxba lagu kordhin maayo qaabkaasi ku jawaabay lagaxmed wuxuu leeyahay waa sunna fi اliqtisaari cinda اtakfiini calى thawbayni waa sunna sunnada labaad in qofka meydka lagu dhaqi karo sidri iyo wixii la halmaala shay walbo ee dhaqmaha iyo maydhidda xoojinaya waxna taraya waxaa kaloo ku jira yidhi oo markuu masle labaad ka hadlahayay in lagu daro fii jamiici اlghasalaat sidri lagu daro iqsuluuh bimaain wa sidribun ma kaa reebin dhaqmada koobaad ta labaad ta saddexaad ama afar goor dhaq ama shan goor dhaqe meydka intaad biyaha ku wadaba mar walba waxu daraysaa wax nadiifiyo caleengoob iyo wixii la halmaalaa sunnada saddexaad wuxuu ihi cadamu taqbiir ras muxrimka hadduu dhinto inaan madaxiisa la daboolaynin baa ku jira iyo cadamu iib wax udgoon inaan la marinaynin waxaa kaloo ku jira ana alkafana min ra'si اlmaal waa masale daqiiqa oo muhiim jiddan ah kafonka qofka la kafnahayo ra'su maalkiisa ha laga bixin la odhan maayo lagu lahaa ayib haddii dayn lagu lahaa bal midna ku kafna midna daynta u reeba la odhan maayo alkafnu waa muqadamun cala dayn ra'sulmaal baa laga bixin iyo ulusulmaal baa laga bixin iyo bacda dayn baa la bixin iyo bacda howlaha hay wuxuu waa maxay alkafanu waa min ra'si اlmaal baa laga bixin xaggee laga soo qaatay cadamu istifsaal الnabiy baa laga qaatay nabigu wuxuu ihi ma dhintaa kafinuuhu fii tawbayhi nabigu ma baadhin ma lagu leeyahay dayn maradan amaa loo baahan yahay mid keliya amay ku baahan tahay intana dhaxal iyo noqota iyo daynku bixin iyo hawlo kala noqota abadan alkafanu markaan ku asturro kadib aan xoolahaada wixii aad ka tagtay aan kaa asturro oon ku xabaallo kadib baa loo soo noqon dayn iyo hawlaha loo soo noqonaya dayntuna waa qabla miiraa iyo qabla wasiy adaynu waa qabla wasiya wliri wlkafanu waa maa waa qabla dayn isaga u horeey antaa sunaa ku jirto odhan jiray amed xadana haarun bn cabdilahi xamaal qaala xadana alswad bn caamir shaadaan ninkii lagu naanaysi jiray wey abu cabdiraxmaan ashaami baa la yidhaahdaa can zuhayr ibni mucaawiya aljucfi can abi zubayr riwaayadka marka xadiidka ibn cabaas min ariiqi sacid bn jubayr aad buu u badiyey imaamku mutabacad aad fara badan buu keenay riwaayada marka adkiisa ugu daciifsan buuna u dambaysiin doonaa muslim hada min diqatihi can zuhayr bni xarbin cafwan zuhayr bn mucaawiyat aljucfi can abi zubayr maxamed muslim tadurs almaki qaala samictu saciid bna jubairin yaquulu qaal bna cabaasin waqasad rajulan nin waxaa qoor jebisay raaxilatahu gaadiidkiisii wahuwa maca rasuulilah isagoo nabiga ilaahay la socda fa amarahum rasuululah nabiga ilahi baa wuxuu faray an yaqsiluu inay ku maydhaan bimaa'in biyo iyo wa sidrin caleengob wa an yakshifu wajh wejgiisa inay banneeyaanna wuu faray saan madaxa loo daboolin xasibtu waxaan u malayn qaala inuu nabigu yidhi wa ra'sahu madaxiisa wuxuuna amray madaxiisii iyo wejigaba in la banneeyo oon la daboolin fa innahu yubcau yowma alqiyaamati wahwa yuhillu waxaa la soo saari isagoo talbiyaysanayo labayk allahuma labayka labayka laa shariika laka labayka ku haya riwaayo saddexaad oo markaa min ariiqi saciid bn jubayr ah waxadaanaa cabd bn xumayd sagaal riwaaya mutaabacaama sideed ka badan buu soo sheegay can saciid bn jubayrin can bn cabaasin radi allahu tacaala cafan waxadaana cabd bn xumaydin qaala ahbarana cubaydilah bn muusa alcabsi xadaana israa'iil ibn abi yunis ibn abi isxaaq asabiici can mansuur ibn muctamir can saciid bn jubayr can bn cabaasin radi allahu tacala canh qaala kaana maca rasuuli اlah rasulka ilah waxaa la socday rajulu fawaqasathu naaqatuhu famaata waa geeriyooday faqaala الnabiyu salى اllah alayh ali waslm wuxu uhi iqsiluuhu maydha ninkan muslimkee dhintay walaa tuqaribuhu طiiban wax udgooniya cadarna ha u dhowaynina ka fogeeya walaa taguطuu ra'sah wajhahu cafwan wejigiisana ha daboolina fainahu yubcau yulabi waxaa la soo saari isagoo labayk allahuma labayka ku haya riwaayadan buu muslim u dambaysiyey licilatin fiiha maxay tahay ciladaasi alimaam albukhaari ayaa xadiidka wariya min ariiqi mansuur muctamir can saciid bni jubayr ayuu wariyey markaasuu wuxuu geliyey bayna mansuur wa bayna saciid waasituu geliyey oo alxakam bni cutabat alfaqiih ah. wuxuu ka dhigay can mansuur can alxakam bni cutayba can saciid bni jubayr sidaasuu ka dhigay meesha israa'iil can mansuur can saciid uu toos uga warinayay waasidadaa marka ma khaطa'an bay u dhacday mise israa'iil baa ku khaldamaa la isku hayaa almuhim xadiidka bukhaari wuxuu ka wariyaa min ariiqi jariir bn cabdilxamiid can mansuur can saciid can alxakam can saciid jariirna jariir bn cabdilxamiidna waa min ahbat الnaasi he fii mansuur min abat الnaasi fii mansuur wey ayb israa'iil waa nin iqoo xaafida laakiin oo jabala laakiin markay asagii iskhilaafaan jariir bn cabdilxamiid fii mansuur isku khilaafaan riwaayatu jariir baa hiya lmaxfuuda cinda almuxadiثiin ayb macnahaasa marka meesha ku jira daaraqudnina wuxuu ihi sawaabku waa sidaa wuxuu ku soo qaatay xadiidka wuxuu ku soo qaatay tatabuciyo ilzaamkiisa raqamka kusoo qaatay wuxuuna yidhi waa sida riwaayada nasaa'i abu daawuud tirmidi iyo kayrkoodna kulligood oo min turuq can mansuur can ilxakam can saciid ibni jubayr can cabaas bay ka dhigtay idan riwaayatu israa'iil waa ayru maxfuuda waa hayru maxfuuda sidaasuu u dambaysiyey daara qudni bayhaqina sidaasuu yidhi asaguna halkaasuu maray laakiin culays kuguma hayso culays waxayn kugu haynin xadiidku sidiisuu maxfuud u yahay duruq badan ba soo marayna waa maxfuudun can saciidi ibni jubayr can bni cabaas kala kugu filan xaafidku asagu laakiin aad buu uga hadlay khaasatan masalada wejiga masalada wejiga waxaa ii soo hadhay wejiga halla dabooladu qolyaha warkashidaara qudni baa ka mida bayhaqi baa ka mida ibnu mundirna laba afleeyey ninkii la odhan jiray nasaaina wuu tilmaamay inay macluulo tahay xaafidkuna wuxuu leeyahay meel laga taabta ma waa runtii maxaa yeelay wejiga inaan la taabanin oon la daboolin riwaayada waxay ku jirtaa abuzubayr can saciid bni jubayr can cabaas waxay kale ku soo jirtay riwaayaadka kale abibishir can saciid bni jubayr duruqdaad soo marteenoo dhan bay u badnayd tif bay ka ahayd axaadiid fara badanoo baabka ku timidna way tilmaamaysaa riwaayaad fara macnaha way tilmaameen marka laguma noqon karo waxaa ii soo hara keliya wadaad alxaafid ibnu shari la yidhaha isagu wuxuu leeyahay khata min israa'iil ma ahee waa saqad xakam wuu dhacay xadiidku ku jiraa lagamana tegine cinda alkitaaba walimlaa buu dhacay waxaad xifdisantaad og tahay yaa mararka qaarkood kaa dhici karo afkaada ka bixi kara baabu jawaazi ishtiraad lmuxrim ha inoo jawaab allah subxana wa